alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin w sala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray tafsiir suurati almaa'ida ayaynu ku soo jirray waxaynu joognay aayadda shan iyo toddobaatan iyo labada aayadee ka dambeeya ayaynu markaa laqbadii koowaad aynu laqbaynay allah waxauu yidhi ma lmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul malmasiixu ibnu maryama masiix ma ahaan ibnu maryama wayna maryama ahi ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale ma aha ilaah ma aha ina ilaahna ma aha marka waxay yacni kiristaanku yidhaahdeen ayaa markaa la radinaya waxaa kaloo la radinayaa waxa yuhuuddu yidhaahdeen oo ay risaaladda ciise dafireen aynay markaa ku sheegeen yacni markaa waxaan habboonayn xagga nasabkiisana ay caayeen xagga risaaladiisa iyo nebinimadiisana ay dafireen oo falilow ay ku sheegeen marka ahlu kitaabkii iyo nasaaradii labadaba hadalkoodii waa la burinaya mal masiixu masiix ma ahan masiixaasoo ibnu maryama ina maryama ah waa sifo laga sifayna ibnu waa sifo ilaa rasuulun rasuul mooye wax kale maaha rasuulkaasoo qad khalat ay tagtay ay madat ay socotay min qablihi isaga hortii alrusulu rasuulladii ay tageen oo rasuulladii ka horreeyeyba ay dhinteen macnaahaan waxaa laga tilmaamayaa isaguna saasoo kale ayuu markaa u tegi doonaa oo u dhiman doonaa ciise bnu maryam waa la rafciyey oo samaawaadka ayaa loo kor yeelo waa la rafciyey laakiin dee waa dhiman doonaa iminka ma dhiman waa nool yahay waa xayi waxaana loo kor yeelay yacni samada xaggeeda ayaa loo kor yeelay laakiin wuu dhiman doonaayo cumuumaadku ku jiraa cumuumaadka ilaahay inoo sheegaayo kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf waliba way dhadhaminaysaa geerida naf waliba geerida waa dhadhaminaysaa kullu man calayha faan wa wajhu rabbika duljalaali waalikraam wama jacalnaa libashari min qablika alkhulda afa in mitta fahum alkhaaliduun nusuusahaas caamkaa ayaa markaa tilmaamaya marka isaguna waa dhiman doonaa yacni hadduu markaa yacni ilaah ahaan lahaana ma dhinteen oo dee ilaah ma dhinto marka waa daliil yacni lagu caddaynaayo yani markaa butlaanka hadalkooda waxay ka dhigan tahay bimasaabati daliil caqli ah oo ay fahmi karaan oo garan karaan qur-aanku waa daliil sharci ah laakiin wakhtiyada qaarkood adilo caqliyana waa tilmaamaya markaasaa labadii daliil ku kulmayaan addaliil sharciyu waadaliil caqliyu daliilka sharciga iyo daliilka caqliga fahuwa yamdi mislahum waa soconaya ciisa bnu maryam yacnii xaaluu mumaasilan lahum iyaga la mid yahay oo sida iyaguba u socdeen uu u soconaayo see loo xaalaynayaa mislisotan u idaafaysan macrifada waxaana la yaqaanaa isimka haddii macrifo loo idaafeeyo inuu macrifoobo waxaa la odhanayaa mislu iyo khayru waa mutawaqilataani fi tankiir nakiranimaday ku talax tageen sidaas aawadeed idaafada macrifo loo idaafeeyo kuma markaa kuma macrifoobaan macrifoobaan walaysa biilaahin ilaah ma aha kamaa zacamuu siday markaa sheegteen qolada kiristaanku waa inagii soo marray yacni markaa waa allah inay yidhaahdeen ilaahayna ku gaalnimo xukmiyey cidda caynkaa tidhi laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam walaysa biilaahin kamaa zacamuu ilaah ma aha kamaa zacamuu ilaah xaqa ma aha siday markaa sheegteen cidda caabudaysaa kollay waa ka ilaah yeelatay oo ficilkoodiiyo itikhaadkooda ay uga ilaah yeesheen oo yacni wax kastoo la caabudo fii lugati alcarab waxaa la yidhaahdaa ilaah bimacnaa ma'luuh waa mid la caabuday laakiin waa ilaahun baatil baatil ahaan ayaa markaa loo caabuday ee ilaah xaqa marnaba ma aha ilaah xaqi waa waaxid waa axad waa allah oo keliya wa ilaa lamaa madaa haddii sidaa arrinku aanu ahaan lahayn ou ilaah ahaan lahaa lamaa madaa yacni ma socdeen oo bimacnaa ma dhinteen sida nebiyadii kale waa u dhinteen buu u dhiman doonaa goorta u dhiman doonana waa goorma waa markuu aakhiru zamaanka soo dego nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay axaadiis mutawaatiraa oo tiro badan wuxuu ku sheegay oo saxaabo fara badan ay soo wariyeen xaddu tawaaturna gaadhay inuu markaa aakhiru zamaanka soo degi doono ciisa bnu maryam samaduu ku nool yahay dabeedna waa la soo dejinaya wuu soo degaya markuu soo degana masiixu dajaal buu dili doonaa masiixu dajaal masiixulhuda ayaa wuxuu dilaya masiixu dalaala ciise bnu maryam waa almasiix dajaalna waa almasiix laakiin shataana bayna almasiixayn labada masiix waa kala tegan yihiin midna waa masiixu lhuda midna waa masiixu dalaala saas aawadeed waata axaadiista qaarkood ku soo aroortay dajaal markii la tilmaamaayey masiixa dalaala masiixi baadida inuu yahay masiixi baadida inuu yahay halkaasay culammadu waxay ka fahmeen ciisa bnu maryamna in markaa la odhanaayo waa masiixu lhudaa waa masiixi hanuunka waa masiixi hanuunka bacdibaa waxay yidhaahdeen yacni ciisa bnu maryam maadaama qur'aankaba laynoogu sheegay almasiix inuu yahay yacni dajaal almasiikh ha la yidhahdo bilkhaa ya laakiin eh, axaadiis sixaaxa ku soo aroortay in uh, dajaal laftiisa almasiix nabigu ku magacaabay sala allahu aleyh wasalam marka laa macna litabdiili in markaa masiix loo bedelo almasiikh oo la yidhaahdo dajaal waa almasiikh yani markaa la yidhaahdo bilkhaa yani markaa maxal male laa maxala laha min alciraab sabaabka waxay tahay labaduba laba masiix ha ahaadaan laakiin sida axaadiista qaar ku soo aroortay dajaal waa masiixu dalaala weeye waa ilaa arrinku haddaanu sidaa ahaan lahayn oo markaa ahaan lahaa ilaa xaqa ahaan lahaa lamaa madaa ma socdeen lamaadu waxa weeye maadii naafiyada ahayd unbaa laam la geshay yacni maa naafiye ah markaa lammaa odhan maysi iska jir meelahaasoo kale waa la qaldaa ya yacni marka waxa weeye lamaa madaa yacni maa madaa iyo lamaa madaa labadaba waa la yidhaahdaa yacni waxa weeye walow markaa waxa weye maamadaa ha badnaateen waa yahay marka ilaadu ma aha istisna ma aha ilaadu waa in shartiya oo illaa la kulantay waa in shartiya waa murakaba min in shardiya walaa naafiya labadaasaa markaa kulmay marka waa ila laa naafiya meesha ku jirta horena maxaad u soo aragtay walaysa biilaah yacni waxa weeye manfi bay markaa ahayd marka arrinku haddaanu sidaa ahaan lahayn oo midaan ilaah ahayn aanu ahaan lahayn bimacnaa uu ilaah ahaan lahaa nafyu nafyi isbaatun laba nafyi hadday kulmaan hadalku wuxuu noqonaya musbat xaggee labada nafyi ku kulmayaan ilaada markaysagaa laynoo sheegay laadaa naafiya marka intan shardiyae laada naafiyadaa gashay maxay nafinaysaa ay lam yakun kadalik in lam yakun man laysa biilaahin haddaanu ahayn midaan ilaah ahayn ou macnaa yahay ilaah yahay hadduu ilaah xaqa yahay lamaa madaa macnuu saasuu dhici lahaa halkaa ma la fahmay yacni nafyi horaa ku jiray walaysa biilaah yacni marka nafyigan dambe ee shardiga marka uu la socdo haddaan sida la soo sheegay aanu ahayn ya sida la soo sheegayna maxay tahay inaanu marka ilaah ahayn yacni marka ayay tahay hadda maaragta marka haddaanu sidaa ahaynee bimacnaa ilaah yahay lamaa madaa ma tageen nafyun nafyi isbaatun soo lama odhan jiri laba maynas haddii laisku dhufto waxay noqdaa <laughs> balaas bay noqotaa ya xagga xisaabta carabiga haddaba waxaa la nafyun nafyi isbaat laba nafyi hadday kulmaan oo isku dhacaan wuxuu noqonayaa musbat buu noqonaya wax la sugay ayuu noqonaya waa yahay yacni hadduu ahaan lahaa midaan ilaah ahayn ee mid ilaaha uu yahay lamaa madaa waxay la tahy waa waadix wa ummuhu sidiiqatun kaana yaakulaani acaam wa ummuhu hooyadiina damiirka haadu wuxuu noqonayaa ciisa bnu maryam sidiiqatun waa mid run badan mubaaligatun fi sidqi waa mid markaa ku xeeldheeraansho badan runsheegga oo run badan weeye kaanaa ya'kulaani atacaam labadooduba waxay ahaan jireen qaar cuntada cuna ayay ahaan jireen marka sidiiqa waa isim kolley mubaalaqa ah waxaana loo isticmaalaa waa kasiiru sidqi waa ka runsheegidda badan waxaa kaloo la yidhi kasiiru tasdiiq oo ka rumaynta badanna waa la yidhi kasiiru sidqi aw kasiiru tasdiiq xadiiskii saxiixa maxaa ku soo aroortay walaa yazaalu rajulu yasdiqu wa yataxara sidqa xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa xadiiska saxiixa waxaa ku yimi nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninku kama baxo mid run sheegaaya runsheegana yacni u qasdaya oo ku talagelaya inuu run sheego xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa ilaa allah agtiisa lagu qoraayo inuu sidiiq yahay marka sidqigii markuu farabadsado runtana laasimo wuxuu markaa noqdaa cindallaahi sidiiq buu noqdaa sida xadiisku nasgaraynayo waayahay abubakrin sidiiq yacnii rumaynta nebiga sala allahu alayh wasalam uu rumaynaayo oo in qaala sadaq uu yidhi hadduu yidhi markaa run buu sheegay rumaynta nebiga uu rumaynayana u degdegay ayaa sidiiqi loogu ilaaqay hmm. marka derajada sidiiqiyadu way koraysaa way korraysaa culammadu waxay yidhahdaan sidiiqa iyo shahiidka iyo maa fadli badan waxay kaga jawaabeen ahlucilmigu sidiiqa iyo shahiidka haddaan shahiidku sidiiq ahayn ilan labada daraja u kulmi kara qofka wuxuu noqon karaa shahiid sidiiqa buu noqon karaa ee shahiidku haddaanu sidiiq ahayn sidiiqa ka fadli badan shahiidku haddaanu sidiiq ahayn sidiiqa ka fadli badan saas aawadeed ummaddan bal umamko dhan bacda alambiyaa cidda ugu fadliga badani wuxuu ahaa abubakar shahiid ma ahayna sidiiq buu ahaa sidiiq ayuu ahaa darajada sidiiqiyada xataa markaa nebiyada qaarkood baa lagu sifiyey inuu sidiiq ahaa saas aawadeed mar kastoo qur'aanka lagu sheegaayo ama sunnada lagu sheegaayo sidiiqiinta iyo shuhaadada waxaa la hormariyaa oo la horraan sheegaa sidiiqiintaa la hormariyaa man yuطic illaha wاrasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wاsidiiqiina wاshuhadaai wاsaalixiin yani waxa derajadii koowaad maxaa laga dhigay waa nebiyada derajadii labaad waxaa laga dhigay sidiiqiinta derajadii saddexaad waxaa laga dhigay shuhadada derajadii afraad waxaa laga dhigay saalixiinta kale afartaa martaba saa looga dhigay alafdal falafdal ya siday u kala fadli badan yihiin baa loo kala hormariyey ciise hooyadii sidiiqatu mid run sheegid badan weeye mubaaligatun fi sidqi waa mid runta markaa ku xeeldheeraata oo aad ugu dadaasha kaanaa ya'kulaani atacaam labadooduba waxay ahaan jireen qaar cuntada cuna bay ahaan jireen ka hayrihima min alxayawaanaat sida markaa noolayaasha kale marka ay cuntada u cunaan ee bimacnaa arlada ku nooli waxaa loo jeedaa noolayaasha arlada ku nool ayaa laga tilmaamaya wa malaa'igtu yani markaa cunto ma cunto cunto ma cunto min annaas buu idin qoray de waa saxiixa waa kan dee tacdiilka saxiixu ljalaalayn maaha jalaalaynkii mogta waa lagu tasarufo dee markiisa markaa nin baa wax ka bedbedelay marka cibaaraadka uu qorayo ama ziyaadinayo ama wax ka bedelaayo dee markaysa markaa taynu akrinayna maaha ka kayrihima min alxayawaanaat waxaa loo jeedaa noolayaasha arlada ku nool baa loo jeedaa min alxayawaanaati fi lardi fi lardiga hadda innagaa ku tafsiirayna ku caddaynayna kitabka kuma taal hmm. marka ishkaal soo arooraya waxay tahay ilaaqa xayawaanaadka noolayaasha la ilaaqo ya alxayawaanaat waa noolayaasha ha u qaadan xayawaanaat marka la yidhaahdo in xoolaha iyo bahaalaha loo jeedo ya dadku waxay ka mid yihiin xayawaanaadkay ka mid yihiin lakin waa xayawaan caaqila waa xayawaan caaqiloo mukallafa wey waayahay ka hayrihimaa min alxayawaanaat sida markaa yacni hayrkooda oo xayawaanaadka noolayaasha markaysagaa ka midiba ay wax u cunaan waxaa loo jeedaa xayawaanaadka ama noolayaasha arlada ku nool baa loo jeedaa wa ilaa malaa'igtu yacni waxna ma cunaan waxna ma cabbaan waman kaana kadalik ku kastoo sidaasoo kale ahaaday laa yakuunu ilaahan ilaah noqon maayo litarkiibihi wa dacfi waxaanu ilaah u noqonayn litarkiibihi yacni murakabnimadiisa uu ajzaa kala duwan iska tarkiibsan yahay oo laysaga keenkeenay oo laga abuuray wa iyo taagdaradiis dacfigiisana waxaa ka mid a xaajada uu u baahan yahay cunis iyo cabbis uu baahan yahay ou daciifaayo wamaa yansha'u minhu min albawli waalghaa'id iyo waxa markaa cuntada ka dhalanaya oo markaa waxa weeye qashin saar ah min albawli kaadi ah waalghaa'idi iyo saxara ah akramakum ullah undur mutacajiban undur eeg mutacajiban xaalaad la yaabayso kayfa nubayinu lahum saan ugu caddaynayno eeg calaa waxdaaniyatina waaxidnimadayada yacni markaa allah uu waaxidka yahay uma ndur doodna eeg annaa yu'fakuun xaggee loo qallibayaa loo gediyayaa kayfa yu'fakuun xaggee loo qallibayaa ama loo gediyaya ifkigu waa qallibaad weeye maxaa been abuurka loogu magacaabay beenta maxaa loogu magacaabay ifki xaqiiqadii buu dabagediyayaa maadaamauu xaqiiqadii dabagediyaayo oo wax aan run ahayn run u ekaysiinayo saasaa beenta ifki loogu magacaabay marka yu'fakuun ay yuqlabuun ama yusrafuun laga leexinaayo see looga leexinayaa cani xaqa looga leexinayaa maca khiyaami alburhaan iyadoo xujada iyo daliilkuba sidaa ku qumeen yacni markaa xaqa caddayntiisa ay ku qumeen inuu allah waaxid yahay daliilka daliilkii sharciga ahaa iyo daliilkii caqliga ahaa mid walba ilaahay waaxidnimadiisa waa caddaynaysa oo sida adilada sharciyadu u caddaynayso ayaa adilada caqliyadu u caddaynayso adilada caqliyada marka la yidhahdo ha qariibsanayn waayo marka hore yacni marka allah inuu jiro maxaa lagu gartoo lagu ogaaday oo lagu garanaya rasuulku inuu rasuul xaqa yahay maxaa lagu garanayaa yacni waxa weeye sharciga isbaatkiisa waxaa ka horeeya marka hore in allah la aqoonsado marka allah la aqoonsado allah la garto allah inuu jiro dabadeed ayaa rasuulka inuu soo diray yacni nebiguna rasuul ilaahay yahay oo allah soo diray kitaab xaqana ku soo dejiyey markaasaa la aqoonsanaya sharciga qabuulkiisa uu aqbalaayo oo daliil inuu yahay qofku u aqoonsanaayo waxaa ka horaysa daliilka caqliga marka hore inuu ku garto jiritaanka ilaahay iyo waaxidnimadiisa iyo xaqnimadiisa iyo rasuulka xaqnimadiisa markuu garto inuu rasuulku xaq yahay markaa dabadeed buu qofku aqbali karaa waxa markaa rasuulku u sheego ou ogaan karaa inuu daliil yahay marka daliil uu yahay wuxuu ku garanayaa marka hore aladila alcaqliya in lagu isbaatiyo gaaladu maxay marka hore ku garanayaan markayse markaa inuu yani markaa xaq yahay rasuulku maxay ku garanayaan allah inuu jiro ya allah baa rasuul soo diray kitaab ku soo dejiyey allah inuu jiro marka hore maxay ku aqoonsanayaan kitaabkuu soo dejiyey aqbal miyaad odhanaysaa marka hore waa in marka caqliyan marka loo qanciya adilada caqligaana qur'anku waa tilmaamaa am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun yani waa sabr iyo taqsiim waa ixtijaaj caqli ah oo lagula doodaayo qur'aanka ha lagu sheego lakiin waa ixtijaaj caqli ah gaalki isagaan rumaysnayn markaysaga inuu qur'aanku kalaam ilaahay yahay ayaa xujada caqliga ka qaalib noqonaysaa xadiiska bukhaarigu muxuu sheegayey jubayr ibnu mucim yacni isagoo gaala ayuu madiine tegey waa mushrik dagaalkii beder ka qayb galay waxaan u tegey cid qaraabadiisa ah inuu soo furto oo qafaaladkii lagu kaxaystay madax furadkii ayuu waday saasuu u yimi dabeedna wuxu uhi masjidka aanoo ag jooga ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaad maqhrib dadka tujiyey suuratu tuur ayuu ku tujiyey waa dhegaystay buui markuu soo gaadhay am khuliquu min hayri shayin am hum alkhaaliquun kaada qalbii an yatiir qalbigaygu wuxuu ku sigtay inuu duulo yani min quwati alxuja xujadani siday u weyn tahay daraaddeed inuu qalbigu iga tago garashadu iga tagto ayaan ku sigtay buuri wadalika awalu maa waqara aliimaanu fii qalbii waa xadiiska bukhaariga waa markii ugu horraysay iimaanku qalbigayga uu ku dhacay haddamaarta laakiin markaa ma islaamin laakiin asarkii iyo raadkii ka dhashay ayuu markii dambe ku islaamay ayuu markii dambe ku islaamay malaaxidada marka lala doodaayo maxaa lagula doodaya ma ilaahay baa yidhi rasuulkiisa la yidhi lagula doodaya yani maba aaminsano markaysa wuxuu leeya ma qabo inuu ilaah jiro ma qabo inuu rasuul jiro yani kullu daalika markaa ma aaminsani buu leeyihi maxaad kula doodaysaa ma ilaahay baa yidhi markaa aqbal baad ma rasuulkaa yidhi baa aqbal baad waa in adilla caqliya lagula doodaa oo adilada marka lagu caddeeyo dabadeed yani marka waxaweye markaasu wuxuu garwaaqsan karaa in waxaweeye markaa yani marka ilaah yani xaqnimadiisa iyo jiritaankiisa iyo risaalada nebiga calayhi salaatu wasalaam xaqnimadeeda markaa dabadeed buu garanay marka daliilkii caqliga daliilkii sharciga labaduba waa ku kulmeen qur-aanka adila badanoo caqliga lagu tilmaamay ma itakhada allahu min waladin wama kana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacala bacduhum cala bacd adile caqliga la tilmaamaya waa daliil caqliy daliilu tamaanuc daliil kale waa daliil caqli ah qur'aankiina waa lagu ishaaro waa lagu tilmaamay adilada bacsiga marka laga hadlaayo adilo badanoo caqliga ah lagu sheegaa qur'aanka oo lagu tilmaamaa ya oo waxa weeye laynoo tilmaamayo yacnii ilaahay markii horeba nooleeyey marka dambena inuu soo nooleeyo inay cala sabiili awlaa tahay waa daliil caqli wadamaaragta wadaraba lana masala wanasiya khalqah qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala wa huwa bikuli khalqin caliim haddama aragta waa daliil caqli daliil caqli bacsiga lagu isbaatinayo waxaa ka mida markaysaga samaawaadki iyo cirarka inuu ilaahay iyo dhulka inuu ilaahay abuuray la khalqu samaawaati waalardi akbaru min khalqi innaas waa daliil caqli hadduu marka cirarka abuuro dhulka abuuray bini aadamka inuu abuuro maxaa markaa yani u diidaya maxaa ka mancinaya inuu arladu markay dhimato ilaahay soo nooleeya waa daliil caqli wa min aayaatihi annaka tara alarda khaashicatan faida anzalna calayha ina aladii axyaaha lamuxyi lmowta wa daliil caqli adila caqliya qur'aanka waa ku badan tahay sabriya taqsiimka qur'aanka ku jira waxa wa adila caqliya adila caqliya marka gaalada xataa lala ixtijaajaya maxaa lagula doodaa adilada caqligaa lagula doodaa markay yidhaahdeen markaysaga yani ashyaada qaarkood xaaraantinimeeyeen ashyaada qaarna xalaaleeyeen maxaa lagu radinayey adila caqliya lagu radinayey aad dakarayna xarama am ilunhayayni am ma shtamalat calayhi arxaamu lunhayayn yani waxa weye waa adila caqliya sabr iyo taqsiim sabr iyo taqsiim afara'ayta aladii kafara biaayaatina waqaala lauutayanna maala wawalada aطalaca alghayba am itakhada cinda araxmaani cahda wa sabr iyo taqsiim waa daliil caqli qur'aanka waa ku badantahy adilada caqligu waa ku badan tahay wajacaluu malaaikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaasa ashahiduu khalqahum yani adila caqliya loo sheegaya ya satuktabu shahaadatu miyay sheegan karaan inay markaa khalqigooda shaahideen markay malaa'igtii ku sheegeen indhadig yihiin ya maxay ku ogaadeen markiisa inuu dhidig yahay bima calimuu ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatum wayus'aluun markaasaa waxa weeye qaybna la sheegayaa sabrigiiyo taqsiimkii qaybna garashada la garanaya la ysaga xadfaya haakada inta aynu sheegnay waa marka qadar yaroo ka mida marka marka la yidhi kaana ya'kulaani atacaam muraadka looga jeedaa maxay tahay waxaa looga jeedaa hadduu ilaah ahaan lahaa dee cunto ma cuneen kiristaankii markay yidhaahdeen waa haalis halaasa saddex ilaahoo la ysu geeyaa ilaah waaxida isku ah oo alab iyo alibniya ka cabireen iyo waxa weeye ummu ciisa ama ruuxu lqudus ayuu ilaahay wuxuu inoo sheegayaa ciise bnu maryam inaanu ahayn ilaah malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul qad khalat min qablihi rusul maxaa loo sheegay waxaa loo sheegay in laynoo tilmaamaayo isaguna ka hayrihi min arusul inuu niman doono saas aawadeed buu tafsiirka inooga caddaynaya hadduu ilaah ahaan lahaana ma dhinteen wa ummuhu sidiiqa yacni marka ciisa bnu maryam hooyadii waa addoon ilaahay waana sidiiqa rabbi caabudaysa yacni waxa weeye oo markaa run badan oo run sheegid badan ama rumayn badan labadoodubana waxay ahaayeen qaar cuntada cunaa addoommo baahan bay ahaayeen oo gaaja qabato ya hadday aaliha ahaan lahaayeenna may gaajoodeen cuntana uma baahdeen marka maxaa laga tilmaamayaa waxaa laga tilmaamayaa xagga markaysa markaa xaajada iyo baahida ay baahan yihiin inay ilaahnimada diidayso waxaa laga tilmaamayaa xagga marka xuduudka ay soo dariyeen inay marka waxaan yani marka ilaahnimada diidayso waxaa laga tilmaamayaa dhimashada ay dhimanayaan in marka ilaahnimada ay diidayso waxaa laga tilmaamaya cuntada ay cunayaan in la tilmaamayo inay ka dhalanayso lawaasimta ka dhashaa oo qashinsaarka ah oo dee waxa weeye kaadida iyo marka waxaweyan yani eh, ashyaadaasi ay ka imanayaan ashyaada caynkaasina rabbi laa'iqu ma aho ma suuragala yani miduu markaa mustaxiil ka ah midaan rabbi ka dhici karin weeyaan qul atacbuduuna min duuni illaahi maa laa yamliku lakum dara qul waxaad tidhaha atacbuduuna miyaa caabudaysaan min duuni illaahi ay min hayrih allah cidaan ahayn miyaa caabudaysaan maa laa yamliku lakum midaan idin haananay miyaa caabudaysaan oo idin mulkiyaen daran dhibaato walaa nafcan iyo waxtartoonna dhib iyo dheeftoonna midaan idin hananayn miyaa caabudaysaan ilahay sokadii wallaahu allah huwa asamiicu waa ka maqalka badan liaqwaalikum hadalladiinna waa ka u maqalka badan alcaliimu waa ka u cilmiga badan biaxwaalikum yacni xaaladihiinna walistifhaamu lilinkaar istifhaamkuna inkaar buu dhacayaa maxaa loo jeeda ha caabudina yacni midaan waxba idiin tarayn dhib iyo dheeftoonna aan idiin tarayn ya dhib iyo dheeftoonna midaan idiin hananayn ha caabudina macnuhu dhacay ya allaha keligii caabuda qul yaa ahla alkitaabi qul waxaad tidhahdaa yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow alyahuuda waannasaara wuxuu u jeedaa yahuuddiiyo alyahuudu wanasaara iyo alyahuuda wanasaara inaad kor dhigto iyo inaad goddo labadoo ku bannaan haddaad goddo alyahuudu wanasaara waxay noqonaysaa wahum alyahuudu wanasaara waa yahuudiya nasaarada ahlukitaab alyahuuda wanasaara yani yacni allah wuxuu u jeedaa markuu yaa ahlalkitaabi leeyahay wuxuu uga jeedaa alyahuuda wanasaara ficil baa markaa loo qadaraya marna mubtada loo qadaray laa tagluu fii diinikum laa tagluu ha ku talax tegina ay laa tujaawisu alxadda xadka ha ka gudbina fii diinikum diinkiinna gudihiisa guluwan talaxtag ha kaga gudbina mafcuul mutlaqu ayuu markaa qadaray masdar quluwigaasoo khayra alxaqi yacni xaqa aan ahayne xaqa ka duwan marka guluwan baa la qadaray hayra alxaqina hayra waxaa laga sifeeyey guluwan baa laga sifeeyey waa sida aynu soo sheegnay yani mughaayiran lilxaqi baa macnuhu udhacay mughaayiran lilxaqi ayuu u dhacay marka khayra waa mutawakila fi tankiiro yani nakiro iyadoo sifo ka ah ayaa haddana markaa macrifo iyadoo loo idaafeeyey ay marka waxa weye nakiradii sifo ka noqonaysaa waayo nakiranimadii ka bixi mayso waayahay marka wejigan uu maray waxay tahay laba weji baa aayadda loo fasiraa khayr alxaqie icraabta wejigu maray waxay tahay waa in masder la qadaro takluu masderkeedii dabeedna masderkaa laga sifeeyo nactulmasder inta masderka la xadfo in nactulmasder la keeno waa dhacdaa ama min almancuuti wanacti cuqil yajuuzu xadfuhu fi nacti yaqil weji labaad culamada qaar waa mareen oo waa maxay waa in xaal laga dhigo hayra la xaaleeyo laa takluu fii diinikum diinkiinna ha ku talax tegina hayra alxaqi xaalaatihin qaar xaqa ka gudbaayo ka tallaabaya atihin ay mujaawisiina alxaqa bian tadacuu oo say markaa u talax tegayaan ama xaqa uga tallaabayaan bian tadacuu inaad dhigtaan hoos u dhigtaan ciisa ciise qadarkiisa inaad hoos u dhigtaan oo xaqiisii ka gaabisaan aw tarfacuuhu ama ciise aad sare u qaadaan fowqa xaqihi xaqiisii meel ka sarraysa aad sare ugu qaadaan wuxuu inoo tilmaamayaa ghulwigu waxaa inoo soo degdegaysa ereyga ghulwi haddii la itlaaqo xagga talax tagga inay markaa tahay oo ifraadka looga jeedo sharciga in laga dheereeyo oo hore looga tallaabo ya in markaa ghuluwigu yahay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay maraan maadaama xaqu wasadka yahay geestii xaqa looga dhacaaba haddii laga gaabiyo iyo haddii hore looga dhaco mid walba inay ghuluwi tahay midna ay tahay ghuluwun fi tafriiti midna ghuluwun fi lifraad mid xaggii talaxtagiyo dheeraynta baa ghuluwi lagu sameeyo xaqii laga tallaabay midna xaggii tasaahulkiiyo ka iyo tafriidka ayaa looga dibdhacay shaytaankuna markaa sidiisaba qofka wuxuu rabaa inuu xaqa ka leexiyo ayuu rabaa geestuu uga ridayaa waa geesi kale waatay bacdu salaf yidhaahdeen yacni shaytaanku wuxuu ursadaa qalbiga qofkuu ursadaa hadduu ku arko xamaas badan iyo nashaad badan iyo firinfircooni badan hadduu ku arko hadduu yidhaahdo joog oo dib u dhac dee wuxuu garanaya inuu ka yeelin qofkani waa qof tagan ya xamaas badan baa ku jira aad buu u kaas wuxuu doonayaa xagga hore inuuga rido bacdu salaf baa yidhi wuxuu odhanayaa marka waxa kuguma filla waar halaagsan tahay waar cidlaad ku habsaan tahay waar hore u orod waar hore siduu leeya hore u orod buu xagga hore uga ridayaa ariiqa xaq ah xaggaasuu uga ridaya qofka markaa qalbigiisa markuu ursado hadduu ku arko tasaahul iyo fudaydsi iyo wahsi badan hadduu ku arko haa wuxuu u saarayaa markaa baabka kale ilahay waa kafuur raxiim raxmaddiisa ayaa ka haalib noqotay cadhadiisa yani wax yar baa qofka lagu janneeyaa maxaa ku luray maxaa ku dhibaateeyey miyaad maqal gabadh saaniyadii inay markaa waxa weeye ey waraabisay jannada gashay miyaad maqal nin dariiqa markaysaa laan yar ka gooyey inuu jannada galay maxaa ku luray jannada wax yar baa lagu galaa adiguna xasanaad fara badan baad shaqaysatay ha marka waxa weeye raxmadda ilahayna waa waasic raxmadda ilaahay waasic weeye yacni iska joog ya iska raaxayso xagga dambuu kaasna uga ridaya isaga marka ujeeddadiisu waxay tahay xaqun inuu ka rido dariiqa xaqa inuu hor uga rido iyo inuu dib uga ridaa farqi agtiisa kama leh laakiin agtiisa maxaa muraad ah? wuxuu rabaa un waddada xaqee wasadka ah inuu markaa ka ridaa ayuu rabaa geestuu uga ridayaa yacni muhim maaha agtiisa muhim maaha bian tadacuu ciisa markaa yuhuudda iyo nasaaradu qolna xaqii ciisey ka gaabiyeen oo tafriid bay la yimaadeen risaaladiisii waa beeniyeen waa la colloobeen waa la dagaalameen dilkiisay isku dayeen yacni bal cid bay dileen iyagoo u qaba inay ciise dileen nasabkiisana waaba nasab caayeen sixiroole inuu yahay iyo falalow inuu yahay bay ku sheegeen oo mucjizaadkii markay ku arkeen waxay dhahen waa saaxir waa falalow xagga kalena waxay dhahen waa garac hadda ma aragtaa kuwaasi tafriid bay la yimaadeenoo xaggaasay quluwiga ku sameeyeen marka wahsiga iyo ka gaabinta xaqa ciise ku saabsan bian tadacuu ciisa ciisay hoos u dhigeen xaqiisi siin waayeen aw tarfacuuhu fawqa xaqi kolada kiristaankuna waxay iyaguna ugu talax tageen inay xaqiisii ka kor mariyeen oo addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay inuu yahay waa ka sarraysiyeen oo waxay yidhahaan waaba allah ama waa ina ilaahay ama waa saalis salaasa saddex ilaahoo laysu geeyaa ilaah waaxida isku ah saas yadaa hadallada caynkaasi kufriga ay ku hadleen qoladii kiristaanku marka dee addoonnimadiiba waa ka saareen iyaguna xaggaasay ugu talax tageen walaa tattabicuu ahwaaa qawmin qad adalluu allah wuxu uhi walaa tattabicuu ha raacina ahwaaa qawmin dad marka hawooyinkoodiiyo waxay nafahoodu jecel yihiin dadkaasoo qad dalluu lumay u ambaday min qabl horay u lumay oo u ambaday maxay ku ambadeen biguluwihim talax tagooda ay talax tageen bay ku ambadeen wahum aslaafuhum waa kuwoodii horay weyi Mm. kuwoodii hore yuhuudda iyo markaysaga yani kuwoodii hore yani marka ayaa laga tilmaamaya yahuud iyo nasaaradaba wa adalluu kasiiran in fara badanna lumiyey oo min annaasi dadka ka mid a wadalluu lumay can sawaa'i sabiil wadada xaqaa bartankeedii ka lumay dariiqilxaqi wadada xaqaa ka lumay wasawaau sawaa'na fil asli asal ahaan alwasadu dhexdhexaadkaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa un dariiqii xaqa ahaa bay ka lumeen oo ka ambadeen nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu markaa ummaddiisu ay waddooyinkii ummadii hore raaci doonto latattabicunna sana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad raaci doontaan waddooyinkii kuwii idinka horreeyaad raaci doontaan dhudhundhunun iyo taakataaka u raaci doontaan wax kale iska daaye bahal yaroo dabbi la yidhaahdo waa bahal munsacagalayda ama mansallugalayda kolba sidaa u taqaan la fasiilo ah laakiin ka yar dhulkeenna kole kuma sugnaa munsacagalayda ama mansallugalayda iyada dabbi lama yidhaahdo waral baa lagu yidhaha fi luqati alcarab waa waaw iyo ra iyo laam laakiin mid la fasiilo ah oo u eg muuqaal ahaanna ka yar yacni taasaa la dabbi la yidhaahdaa god baynay gashaan markaysagaa dabigaas xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh wax kale iska daaya haddii marka ay geli lahaayeen yacnii bahalkaa yaree dabbiga la yidhaahdee masacadalayda u eg godkiisa hadday geli lahaayeen ya la dakhaltumuuhu waa ka dabageli lahayen yacni meel kastoo cidhidhi ay maraan waa ku raacaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saasuu sheegay haddama arrintaa waxaa axaadiista qaar ku soo aroortay xadiiskaasi saxiix oo ka sugan yahay axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa low kaana fiihim man ya'ti ummahu calaaniyatan lakaana fii ummatii man yafcalu dalik wax kale iska daaya haddii ummadii hore uu ku sugnaan lahaa mid hooyadii si caddaana ah oo aanu qarsanayn u abaahiya ummaddayda waa laga heli lahaa cid saa samaysa ummaddayda waa laga heli lahaa cid saas samaysa bimacnaa wax kasta oo ummadda ummadaha hore ay sameeyeen qayb ummadda ka mid a ah samayn doontaa laga tilmaamaya loomana jeedo kulligood baa wada samayn doona muraadku ma aha laakiin waxaa loo jeedaa waa eh, eh, majmuucuhum cid yaga ka mida ah ayaa samayn doonta laa jamiicuhum maaha inay kulligood wada samaynayaan laakiin qayb ka mida ah ummadda ayaa samayn doontaa laga tilmaamaya waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inaan khayrku ka suulayn oo cid wanaagsan kollayba mar walba laga helaayo sida xadiiska mutawaatirka ku soo aroortay saxiixyadii iyo keyrkoodba ku soo arooray laa tazaalu taa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik kama zuulayso kama baxayso ah, koox ummadayda ka midi inay xaqa ku sugan tahay riwaayaadka qaar waxay sheegeen mansuuratan yani markaa loogu gargaarayo loogu helinayo daahiriina cala xaqi xaqa ay haalib ku yihiin oo ku gacan sarreeyaan imaa xujada iyo daliilkaay ku gacan sarreeyaan ama waxay ku gacan sarreeyaan yani xataa gacantaba waa ku gacan sarreeyaan ya imaa waxa weeye bilxujati waalbayaan wa ima bisayfi waasinaan laakiin xujada iyo bayaanka inay ku gacan sarreeyaan mar walba waa jiraysaa laakiin inay gacanta ku gacan sarreeyaan mar walba ma jirayso yacni xaalaadka qaarkood ayay markaysagaa xikmad ilaahay u baaqanaysaa asbaabay la yimaadeen daraaddeed waayah marka yacni nebigu waa ka digay calayhi salaatu wasalaam in ummadaha hore waddooyinkooda la raaco oo quluwigoodiio kale la yimaado quluwigana nebigu waa ka digay waxaanu tilmaamay ummadihii horeba inuu halaagay iyaakum alguluwa fa inama ahlaka man kaana qablakum alguluwu fi ddiin yacni xadiis markaa waxay culammada qaarkood ay xadiiska culammada ay saxiixiyeen waxa uu sheegayaa in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan idinka digayaa inaad quluwi la timaadaan oo diinka ku talax tagtaan fa ahlaka man kaana qablakum alguluw fi ddiin yacni kuwa idinka horreeyey waxaa halaagay bimacnaa u sabab ahaa inay halaagsamaan yacni diintooda inay ku talax tageen nebiguna calayhi salaatu wasalaam isaga laftiisa in ghuluwi lagu sameeyo lagu talax tago ammaantiisa oo xadkii la dhaafiyo waa diidey saxaabada qaarkood markay waxay ku yidhaahdeen anta khayruna wa bnu khayrina wa sayiduna wa bnu sayidina waxuu ku yidhi marka waxaweye quuluu biqowlikum aw bacda qowlikum walaa yastajriyannakum ashaytaan yani waxa weye hadalkiinna wax ka mida dhaha ama hadalkiinna dhaha yani shaydaanku laakiin yaanu idin ama shaydaanku yaanu wakiilla idinka dhigan labada loo fasiraa laa yastajriyannakum min aljaryi ama laa yastajriyannakum yani shaydaanku yaanu idin oo idin taraarsiin ya yani waa markaa waa waddada xaqaa yani marka aanu idinka taraarsin ama la yidhaahdo waa min aljariyi shaydaanku yaanu wakiilla idinka dhigan aljariyu huwa alwakiil walaa yastajriyannakum ashaytaan labadaba fasiran culammadu xadiis kale waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa uxibu an tarfacuunii fowqa mansilati alatii anzalanii allaahu biha ma jecli inaa idejisaan maqaamka ilaahay idejiyey meel ka korraysa oo wax ka korreeya igu ammaantaan ma jecli baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga waxau yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam laa tutrunii kama atrat innasaara bna inama ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh yacni ammaantayda ha ugu talax tegina sida kiristaankuba ina maryama ammaantiisa ugu talax tageen inamaa ana cabdun anigu waxaan ahay oo qura addoon baan ahay yacni ilaahayo rabbi ma ihi ya inamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi wa rasuuluh inamaa ana cabduhuna lafdigaasina waxa weye saxiixa waa ku sugan fi saxiix albukhaari addoonkii ilaahay baan ahay faquluu cabdullaahi wa rasuuluh waxaad tidhahdaan waa addoonkii iyo rasuulkiisii dhah maxaa la ysugu darayaa cabdullaahi wa rasuuluh waa addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay wa dafcan lilifraadi watafriid waxaa la diidayaa yani ka gaabinta nebiga xaqiisa laga gaabiyo iyo ku talaxtagga nebiga lagu talax tago maqaamkiisii laga kormariyo yani oo khasaaistii ilaahay la siiyo labadaba waa la diidaya labadaba waa la diidaya marka waxaa saasaa loo kulmiyaya cabdullaahi wa rasuuluh addoonkii ilaahay iyo rasuulkii ilaahay inuu yahay marka cabdun falaa yucbadu warasuulun falaa yukadabu walaakin yutaacu wa yutabac waata ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waa addoon oo lama caabudo waa rasuul oo lama beeniyo ha yeeshe waa la raacaa waana la ateecaa allah waxau yidhi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila cala lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam lucina aladiina kuwii waa la nacdalay kafaruu gaaloobay min banii israa'iila oo reer banu israa'iil ka mid ahaa mint waa litabciid calaa lisaani daawuuda carabkii nebi daawuud baa lagu nacdalay wa ciise bni maryama iyo carabkii nebi ciise ayaa lagu nacdalay lisaanna waxaa looga jeedaa yani markaa jaarixada ayaa loo jeedaa lisaanka ayaa looga jeeda waayo lisaan yani wakhtiyada qaarkood ba waxaa loo isticmaalaa ama haaliban yani marar badan waxaa loo isticmaalaa luqada in looga jeedo ilaa bilisaani qawmi ay bilugati qawmihi baa looga jeeda marka halkan lisaanka waxaa laga tilmaamayaa yani aaladan lagu hadlaya ee carabka ayaa laga tilmaamaya dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun dalika madkuurkaa la soo sheegay oo ah lacnada la nacdalay bima casaw waxay ku dhacday bisababi cisyaanihim cisyaankoode daraaddii ya ay rabbi caasiyeen wa kaanuu yactaduun ay wa kownihim muctadiin iyo ahaanshahooda ay ahaadeen qaar xadgudbay aawadeed baa lacnadaasi ku dhacday daalikadu waxay u dhacaysaa lacniga ishaaradu waxay ku dhacaysaa almushaar huwa almasdar masdarkaasina waa allacnu waa nacdash kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluu kaanuu waxay ahaan jireen laa yatanaahawna qaaran iska reebin can munkarin ay can mucaawadati munkarin munkar inay ku laabtaan oo ku noqdaan qaaran isu diidinoo iska reebin bay ahaan jireen munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen facaluuhu jumladaas waxay sifo ka tahay munkarka munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen labisa maa kaanuu yafcaluun labisa waxaa xumaaday maa kaanuu yafcaluun waxay ahaayeen qaar sameeya ayaa xumaaday yacni marka almaqsuusu bidami waa ficluhum haada yacni marka ka dhaleecaynta lagu gaaryeela ficilkooda kaas ah oo marka waxa weeye inayna munkarka iska reebin ah ya cadamu nahyi almunkar ama cadamu tanaahi can ilmunkar taraa kaiira minhum yatawallawna aladiina kafaruu taraa waxaad arkaysaa kaiiran in fara badan oo minhum yaga ka midii yatawallawna inay ka weli yeelanayaan oo jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum labi'sa waxaa xumaaday maa qadamat kay u hormarisay lahum yaga anfusuhum nafahooda ay u hormarisay yani markaa ayaa xumaaday camalkay u hormarisa xumaaday an sakhita allaahu calayhim almakhsuusu bidammi ka dhaleecaynta lagu gaar yeelay yani waxa weeye waa an sakhita allaahu calayhim ay muujibu sakhati illaahi calayhim ama sababu sakhati illaahi calayhim yani marka cadhada ilaahay sukhti illaahi ama sakhati illaahi waa mudaaf baa la qadaraya oo makhsuus bidammi ma noqonaayo ilaahay cadhadiisa ma noqonaayo laakiin cadhada ilaahay waxaa sababuu noqonaya marka lagu socdo in maqsuus bidami ay tahay mufasirku si kaleu marayaa waynu arki doonaa sida kale laakiin culamada qaar waxay maraan almaqsuusu bidami inuu noqonaayo an sakita allaahu calayhi masderka halkaa laga dhalaalinaayo iyo markaa khuluudka ay cadaabka ku waarayaan laakiin daatada aan ahayn laakiin sababta u dhacayso min baabi xadfi lmudaaf uu dhacay an sakita allaahu calayhim wa fi lcadaabi hum ay muujiba ama sababu sukhti illaahi calayhim cadhada ilaahay u cadhooday waxa sababay ayaa markaa dhaleecaynta lagu gaar yeelay wa fi lcadaabi hum khaaliduun ay wa fi lcadaab iyo waaritaankaay cadaabka ku waarayaan waxa sababay ayaa markaa dhaleecaynta lagu gaar yeelay sida mufasirku marayaana waxay noqonaysaa laqbadaynu kolle ku arki doonnaaye labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum waxa xumaaday waxay nafahoodu u hormarisay oo camal ah waxay u hormarisay aakhiro yacni markaa dee camalkay u hormarisay oo kaga horreey camalkaasu almuujibi lahum u sababaaya an sakhita allaahu calayhim wafi fi lcadaabi hum khaalidun u sababaayo almaqsuusu bidami marka waa la qadaraya wuxuu noqonayaa almaqsuusu bidami ka dhalacinta lagu gaar yeelay yacni marka tawalliihim alkufaara ya waa ka welyeeladkay ka welyeelanayaan gaalada saasay markaana noqonaysa tafsiirka kalena waa saas walow kaanuu yu'minuuna billaahi walow kaanuu hadday ahaan lahayn yu'minuuna qaar rumaynaya billaahi allah rumaynaya waannabiyi iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam qaar rumaynaya hadday ahaan lahaayeen wamaa unzila iyo kii la soo dejiyey qaar rumaynaya hadday ahaan lahaayeen ilayhi nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey intii ka ahaatay lagu soo dejiyey ma attakhaduuhum awliyaa ma attakhaduuhum gaalada kama yeesheen awliyaa'a qaar ay jecel yihiin oo sokeeye ka dhigtaan oo isu gargaaraan walaakina kaiiran minhum ha yeeshe in badanoo iyaga ka midi faasiquuna qaar taacada ilaahay ka baxay wey qaar faasiqiina oo taacada ilaahay ka baxay weeyaan aayadahan ilaahay wuxuu inoogu sheegayaa nimanka yuhuuddu inay markaa munkarkii iska reebi waayeen oo cisyaanka iyo caasiyitaanka iyo xadgudubka caadaysteen isuna diidi waayeenoo alinkaar cala almunkar ama takyiiru lmunkaraat ay la iman waayeen ay isku daawadeen munkaraadkii taa sababteedana lagu nacdalay carabadii nebiyada nebi daawuud iyo nebi ciise ayaa lagu nacdalay nebiyadaasi markay nacdalayeenna dee idan ilaahay bay ku nacdalayeen sababta loo nacdalayna taas weyi waxaa laga qaadanayaa yacni cisyaanka iyo xadgudubku oo laysu diidi waayaa si calanna loola yimaadaa oo aan la qarsanayn layskana reebi waayaa inay lacnad sababaysaa laga qaadanayo waa yahuudda waxaa loo nacdalayaa ama reer banu israa'iilka saa sameeyey waxaa loo nacdalayaa ma reer banu israa'iilnima maya waxaa loo nacdalayaa aayaddaa lagu sheegay daalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun baadu waa maxay waa saabiya saabnimay tilmaamayso sababta loo nacdalay waa inay cisyaankii iyo xadgudubkii la imanayeen si calan ah marlabaadkana aynay isu diidayn oo iska reebayn ay isu daawanayen taasi waxay sababtay inay nebiyadii nacdalaan nebi ciise iyo nebi daawuud inay nacdalaan ayay markaas sababtay marka waxaa laga qaadanayaa munkaraadkoo calan loola yimaado si calani ah oo la qarsan waayo cisyaankii iyo ictidaadii iyo xadgudubkii si waxa weeye jahriya oo calana loo sameeyo layskana reebi waayo inay tahay markaysagaa dembi weyn oo kabaa'ira ay tahay yacni wax lacnad sababayana ay tahay baa laga qaadanaya marka dee munkaraadka in la reebo oo wanaagga laysfaro waa waajib sharciya weeye waxaanu ka mid yahay min alfuruud alkifaa'iya furuudda kifaa'igaabuu ka mid yahay waqad yatacayan cala bacdi annaas yani haddii munkarka qaarkii uu ku suulaayo yani qof inuu inkiro oo cid kale hadday inkirto ama diiddo aanu yani munkarkaasi meesha ka baxaynin yani yatacayan calayhi farducayn buu ku noqonaya haddii munkarkaa qof og yahay isagu farducayn ku noqonaya inkaarkiisu haddii isaga mooye cid kale aan laga aqbalayn in la daayo yani isagu yatacayan calayhi farducayn ku noqonaya haddii kale asaalatan waa fardu kifaaya waa farar ummadda si guud u saaran cid kastoo og idaa qaama bihi man yakfii saqada alxaraju cani albaaqiin cid ku filan hadday ku quntaana kuwa kale uu dembigu ka dhacaayo laakiin dembigu ha ka dhacee fadliga ajarka waxa yeelanaya cidda ku qunta ee la timi ayaa yeelanaysa ciddaas ayaa yeelanaysa labada aayado dambe waxay tilmaamayaan gaalada inaan laga weli yeelanoo gaalada la jeclaan oo tawalliga gaalada laga weli yeelanaayo in la iska ilaaliyo ayaa laga qaadanayaa cadho ilaahay iyo cadaabna inuu tawalliga gaalada laga weli yeesha uu sababaayo aayadda hore waa sheegaysaa taraa kaiira minhum yatawallawna aladiina kafaruu labi'sa maa qadamat lahum anfusuhum an sakhita allahu calayhim wa fi lcadaabi hum khaaliduun tawalligu wuxuu leeyahy nooc gaalnimo a ah buu leeyi oo haddii markaa gaalada waxa looga weli yeelanayaa ay tahay yacni markaa muwaafaqo diintooda lagu waafaqaayo ama jacayl diintooda la jecel yahay yacni marka hadday tahay ama ateecitaan shay gaalnimo ah lagu ateecaayo ay tahay ama tawalliga laga weli yeelanayaba la xalaashanaayo suwarkaa dhammaantood waa kufri akbar waana markaysaga khulud abadi ah ayuu markaa sababaya tawalliga dhammayska tiran waa sababayaa suwarka aynu tilmaannayna iyaguna waa sababayaan khuludka abadiga laakiin noocii kufriga akbarka ahaa haddaanu ahayn tawalliga gaalada laga weli yeelanayaa wuxuu noqonayaa dembi kabiira oo weyn buu noqonayaa markaana ciqaab baa lagu mutaysanaya ciqaab baa lagu mutaysanaya allah aayadda kale waxau ihi walow kaanuu yu'minuuna billahi waannabiy wamaa unzila ilayhim attakhadhum awliyaa haddii waxa weeye ay ahaan lahaayeen qaar ilaahay iyo nebiga rumeeyey iyo qur'aanka waxyiga nebiga lagu soo rogay qaar rumeeyey hadday ahaan lahaayeen gaalada weliya kama yeesheen yacni marka awliye kamay dhigteen laakiin iimaan la'aan ayaa markaa u sababtay iimaan inaan u jirin iimaanka marna waxaan jirin asalkiisii marna waxaan jirin waajibuliimaankii baan jirin oo mar waxa weeye waxa imanaya yacni marka asalkii iimaankuba ma jiro oo noocii gaalnimadaabaa lagu dhacay oo marka waxay noqonaysaa waxa weeye yacni aslul iimaan xataa lama hayo eber weeye marka iimaanku waa gaalnima bedeshay marna waxa weeye waajibuliimaankiibaa maqan oo fisqibaa beddelay laakiin asluliimaan waa joogaa qadarkii iimaanka wax ka mida jooga yani qadar markaa khuluudka abadiga ka badbaadiya ayaa markaa jooga yani gaalnimadiina ka badbaadinaya laakiin markaa fisqi buu markaa kusoo dhacaya faasiq buu noqonaya faasiq ayuu noqonaya allah waxau yidhi lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila cala lisaani daawuud lucina aladiina kuwii waa la nacdalay kafaruu gaaloobay min banii israa'iila kuwaa gaaloobo min banii israa'iila reer banu israa'iil ka mida waxaa lagu nacdalay calaa lisaani daawuuda carabkii nebi daawuud baa lagu nacdalay bian dacaa calayhim waxay ku dhacday lacnaddu inuu habaaray daawuud habaaray fa musikhuu dabeedna la bedelay oo la dooriyey qiradatan ay ilaa qiradatin daayara loo dooriyey oo loo bedelay yacnii markuu habaaray daayaraa laga dhigay wa hum asxaabu ayla yacnii qaryada ayla la odhan jiray waa kuwii u ehelka ahaa ee degganaa qaryada ayladu waa kuwii asxaabu sabtiga ahayd baa laga tilmaamaya kuwii asxaabu sabtiga ahayd qisadooda laynoogu sheegay fii suurati alacraaf ee daayarada laga dhigay kuwaasaa loo jeeda laakiin daayarada ma waxaa lagaga dhigay habaar markaa nebi daawuud habaaray mise cuquubo ilaahay ficilkoodii unuu ku ciqaabay bu markaa waxaa lagaga dhigay in waxa weeye ducada iyo habaarka daawuud laga dhigay daliil uma hayno aayadda aayaadka suuratul acraafna laguma sheegin sababta looga dhigay daayarada inay markaa ahayd habaarkaa dartii inay ahayd waa yahay wa ciise bni maryam iyo ciise ina maryama ah carabkiisii ayaa lagu nacdaray bi an dacaa calayhim inuu isaguna habaaray yacni qoladaas markaa gaalowday reer banu israa'iil ka mida fa musikhuu deedna iyagana waxaa loo dooriyey maskhigu waa qofka suuraddiisii in wax kale laga dhigo waalkuu bini aadam ahaa yacni daayeer ama doofaar ama wax kale laga dhigo xayawaan kale ama noolo kale fa musikhuu waxaa loo dooriyey oo loo bedelay khanaaziira doofaaraa loo beddelay wa hum asxaabu almaa'ida kuwanna mufasirku wuxuu ku sheegay waa suyuuti eh yacni markaa qoladii maa'idada yacni markaa xeedhada codsatay xeedho cerka laga keenaayo suuradda aakhirkeedaynu ku arki doonaa yacni marka kuwaasaa doofaarra laga dhigay qowl caynkaa odhanayaa jira laakiin eh, waxaa laga soo wariyey salafka qaarkood inay yidhaahdeen qolada yacni markaa asxaabu sabtiga ayaa kuwoodii dhallinyarada ahaana waxaa laga dhigay daayeero kuwoodii odayaashaana waxaa laga dhigay doofaaro kaasina qowl jira weeye qur-aanka laakiin waxaa laynoogu sheegay qirada in laga dhigay laakiin qayb ka mida kollay in doofaar laga dhigay waa jirtaa ee ma kuwaasaa mise waa kuwo kale haakada wa hum asxaabu lmaa'ida daalika madkuurka la soo sheegay madkuurku muxuu ku dhacayaa lacnaduu ku dhacaya allacnu nacdasha nacdasha ishaaradu ku dhacaysa xaggee markaa laynoogu sheegay waxaa laynoogu sheegay lucinuu maadaama la sheego ficilkii la sheegay dimniga ficilka masderku ku jiray maadaama ficilku faa'iideynaayo macno masder iyo wakhti labadaba yacni fii dimni alficli buu ku jiray marka daalika madkuurka la soo sheego allacnu lacnada ah bimaa casaw waxay ku dhacday bisababi cisyaanihim cisyaankoodii daraaddii maad waa masderiyo iyadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya wa kaanuu yactaduun ay wa kownihim muctadiin iyo ahaanshahooday ahaadeen qaar xadgudbay sida saxani waxay tahay casow inay markaa ku cadfan tahay kaanuu laakiin culamada qaar baa yidhi istinaafha loo laqbeeyo wa kaanuu yactaduun laakiin wejiga hore ajwad ah kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh kaanuu waxay ahaan jireen laa yatanaahawna qaaraan iska reebin ay laa yanhaa bacduhum bacdan qaarkoodba qaarka kale qaaraan u diidin oo ka reebin buu ahaa ka nahyiin can munkarin ay can mucaawadati munkarin munkar inay ku laabtaan ama ku noqdaan qaar aan isu diidin bay ahaayeen munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen inkaarulmunkarka marka laga hadlayo munkar waaqic markaa abaa inkaarku ku dhacaa oo tagyiirku ku imanaya haddii munkarku markaa aanu xaasil ahayn ee munkar markaa tegay uu yahay waa wacdi uun dee in laga toobad keeno la amrayo laakiin munkarku markuu waaqaca yahay ee uu jire uu markaa socdo ayaa marka waxa weeye yani marka inkaarku ku dhacaya takhyiiru lmunkar haddaan munkarku markaa xaasil ahayn maxaa la hayiraya la beddelaya ya yani marka man ra'a minkum munkaran falyughayirhu biyadi haddaanu xaasil ahayn wax la hayiraa meesha ma yaaliin waa in la ka toobad keeno u munkarku dhacayi marka sidaas aawadeed maadaama marka hadda nahyi laga hadlaayo nahyiguna reebis sheegaayo nahyiguna uu tilmaamayo ha la imanina ilaa amarka iyo nahyiga mid waliba oo mustaqbali wax tegay oo maadi ah nahyigu kuma dhaco wuxuu ku dhacaa shay xaadira ama shay mustaqbaloo soo socda saasaa mucaawadada loo qadaray kaanuu laa yatanaahawna waxay ahaan jireen qaaran iska reebin oo qaarkoodba qaarka kale ka reebin can munkarin ay can mucaawadati munkarin munkar inay ku laabtaan oo ku noqdaan munkarkaasoo facaluuhu ay sameeyeen waa munkar ay hore u sameeyeen inay dib ugu noqdaan qaaraan isu diidin bay ahaan jireen mar dib ha u samaynina iskubay odhan jireen labi'sa maa kaanuu yafcaluun labi'sa waxaa xumaaday maa kaanuu yafcaluun ay aladii kaanuu yafcaluun kii ay ahaayeen qaar samaynaya yafcaluuna ficluhum haada almaqsuusu bidami ka dhaleecaynta lagu gaaryeelay ficluhum haada waa ficilkooda kaasa oo munkarkii inay samaynayaan oo ayna isu diidin waxaa laga qaataa tarkigu inuu ficil yahay wa tarku inkaari lmunkar baa lagu tilmaamay ficilka ugu xun inuu yahay wa tarku ficlun fii saxiixi lmadhabi taraa waxaad arkaysaa yaa muxamadu muxamadow kaiiran minhum in badan oo iyaga ka mida reer banu israa'iil ka mid yatawallowna aladiina kafaruu inay ka weli yeelanayaan oo jeclaanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay min ahli makka oo reer maka ah yacnii takhsiiska waxa weeyaan waa bayaanuu iska caddaynaayo oo ilaa kuma gaar aha aladiina kafaruu waxa keyrkood baa soo gelaya yani marka ahlu maka kuma gaara buqdan laka nacay bay adiga ku necab yihiin daraaddeed inay gaalada uga weri yeelanayaan labisa maa qadamat lahum anfusuhum labisa waxaa xumaaday maa qadamat lahum anfusuhum waxay nafahoodu u hormarisay ayaa xumaaday oo min alcamali camal ah waxay u hormarisay limacaadihim noqodkooda aakhira ay u noqonayaan aakhiradooda camalkaasoo almuujibi lahum u sababaya almuujibi waxay sife ka tahay camalka camalkuna waa waxay hormarnafu u hormariyeen camalkaasoo almuujibi lahum u sababaaya u waajibinaya waxaa loo jeeda u sababaya oo keensanaya muxuu u sababayaa an sakhita allaahu calayhim inuu ilaahay u cadhoodo yacni ayuu u sababayaa oo waajibinaya ama keensanaya wa fi lcadaabi hum khaaliduun iyo cadaabka inay ku waarayaan ayuu u sababaya marka calaa haada waxay noqonaysaa almaqsuusu bidami inaanu ka dhigin yani almuujibu iyo markaysa markaa sakit allahu calayhim inaanu ka dhigin marka waxay noqonaysaa in marka la qadaraayo almaksuusu bidami oo la odhanaayo tawaliihim alkufaara almaksuusu bidambi dhaleecaynta ka lagu gaar yeelay waa ka weliyeeladka garada ay ka weli yeelanayeen oo jeclaanayeen oo isu gargaarayeen kaasaa dhaleecaynta lagu gaar yeelay lakiin bacdu ahlicilmi waxay mareen an sakita allaahu calayhim in laga dhigo maksuus bidami mudaafna loo qadaro oo la yidhaahdo almakhsuusu bidami ka dhalacaynta lagu gaar yeelay an sakhita allaahu calayhim ay sukhdullaahi calayhim wakhluduhum khuluduhum fi nnaar marka dee cadhada ilaahay baa dhaleecayn lagu gaar yeelay munaasib maahee mudaaf baa markaa la qadarayaa mudaafkaasi muxuu noqonayaa waa muujibu sakhati illaahi ama sukhdi illaahi ama sababu sukhdi illaahi cadhada ilaahay sababteedii ama wixii keensanayey baa dhaleecaynta lagu gaaryeeli wa khuluudihim fi nnaar iyo naarta inay ku waaraan wixii sababaya ee keensanaya waajibinayey baa dhaleecaynta lagu gaaryeelay marka maqsuus bidambi muxuu noqonayaa waa sababu sukhdi illaahi calayhim wakhuluudihim khuluudihim fi nnaar saasuu markaa noqonaya culamada mufasiriinta qaarkoodna wejigaasay mareen waana weji waadixa weeye walow kaanuu hadday ahaan lahayn yu'minuuna billaahi qaar allah rumaynaya wannabiy iyo nabiga muxamed ah sala allahu alayh wasalam muxammadin qaar rumaynaya hadday ahaan lahaayeen may rumaynayn iimaankii la rabay wamaa unzila ilayhi iyo kii lagu soo dejiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waxyi ah hadday ahaan lahaayeen qaar rumaynaya ma ittakhaduuhum kama yeesheen ayiil kufaara gaalada awliyaa'a yacni saaxiibbo iyo qaar ay isjecel yihiin kamay dhigteen ma isu gargaaraan walaakina kasiiran minhum ha yeeshe in badan oo iyaga ka midii faasiquuna waa qaar faasiqiin oo taacada ilaahay ka baxay khaarijuuna can iliimaani iimaankii qaar ka baxay weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk